bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala wtaau taأniiثi tali lmaadiya ida kana liunhى kaabat hindu اlأdaa wainama talzamu ficla mdmari mutasili aw mufhimi data xiri wqad yubixu اlfasl tarka taa'i fi naxwi ata اlqaadiya bint اlwaaqifi wاlxadfu mac fasli bila fudila kama zakaa ilaa fataatu bni اlcalaa wاlxadfu qad yaأtii bilaa fasli wmac damiiri di lmajaazi fi shicri waqac wtaau mac jamci siwa saalimi min mudakari ka taa'i ma ixda labin wاlxadfa fi nicma اlfataa tustaxsanu lana qasda اljinsi fiihi bayinu wاlasl fi اlfaacili an yatasila wاlasl fi اlmafcuuli an yanfasila wqad yujaau bkhilaafi اlasl wqad yaji اlmafcuulu qabla اlficli waakhir اlmafcuula in labsun xudir aw udmira alfaacilu gayra munxasir wma bila aw binama nxasar akhir wqad yasbiqu in qasdu dahar washaaca naxwu khaafa rabahu cumar washada naxwu zaana nawruhu shajar faacilkii aan ku dhex jirnay axkaamtii faacilki badigeed baan soo sheegnay min axkaami اlfaacili ana alfaacila in kaana muanatha yajibu ilxaaqu اlficli bitaai taaniih midaasoo hadda ka bilaabaya wa taau taaniihin taaniihki ta'diisi tali lmaadiya maadigay la xariirsataa idaa kaana faacilkii hadii uu yahay liunthaa dumar hadii uu yahay ama idaa kaana alficlu ficilkii hadii loo tiiriya liunthaa mithaalkeedii waxaa weyaan kaabad way diiday hindun aladaa dhibkii ay diiday marka fiiri waxau leeyahy in kaana alfaacilu muanathan faina taa ataaniithi tadkhulu calaa aakhiri اlmaadi qaamat qacadat samicat akalat dahabat banat cashiqat saasaa laleeyahy marka taas waa guud ahaan hadda kalama saarin إذا kaana الفعل مسندا lifaacili muanathi تلحق aakhira alficli اlmaadi taa u taaniih bas w hadda way haleeshaa laakiin axkaamti lakalama saarin wa taa u taaniihin taaniihka ta'diisa oo qaama ta'da ku jirto waa tali maadi maadigay la idaa kaana haddii uu ficilkaas maadi u yahay oo loo tiiriyo idaa usnida liunthaa faacil oo muanath ah mithaalkii waxaa ka mid e ka abad hindun hindi way diiday aladaa dhibkii ay diiday fiiri waa kaas id qaalat imra'atu cimraana u qaalat imraatu imraatu maadaam muanath ay tahay ficilkii qaala ay ta a la gaalsi ka abad hindun aladaa ay lamid tahay markaasuu uri wainamaa talzamu ficla mudmari mutasilin aw mufhimin daata xiri wainamaa talzamu tadi way laazimay ficilkii wainamaa talzamu tadi way laazimay oo waa gelay ficla mudmarin ficil faacilkiisa mudmar uu yahay mutasilin ee la xariiro aw mufhimin ficla mufhimin ficla faacilin faacilkoo mufhimin fahamsiinayo daata xirin macnaha farji u saaxib ah wuxuu leeyahay markan taa u taaniith marna in la geliyo waajibay noqotaa marna jaa-is ay noqotaa markuu kuu sheegay ficilka hadduu muanath yahay ficilkiisa ta ta la geliya uu ku yiri si guud ahaan iyu haddana laba xaalu ka soo saaray laba xaalo waxaa waajib ah idkhaalu taai taaniithi cala alficli fi xaalatayni uulaahumaa idaa kaana alfaacilu damiiran mutasila yajibu waxaad leedahay mathalan waxa weeyaan ashamsu طalacat hindun qaraat fiir hadda faacilkaas faacilkii waxa weeyaan damiiruu noqday ficla mudmarin ficla faacilin mudmarin waay faacilka hadduu mudmar noqdo hadda waxa weeyaan ashamsu mubtada طalaca ficil maadi wa taau taaniith walfaacilu damiiru mustatir alaleeyahy jawaasan taqdiiruhu hiya wshamsu طalacat marka ama damiirkaas ha u noqdo mid oo muanath xaqiiqi ah hindun qaamat qara'at ama ha u noqdo muanath majaaziya taaniideeda shamsada shamsada macnaha waxa weyaan muanath lafdigay ka tahay laakiin muanath oo hadirtaan oo farjila ma ah marka wa inamaa talzamu tadi way laazimtaa ficla mudmarin mid damiir ah ficilkiisa faacil damiir ah ficilkiisa ay laazimtaa mutasilin aan laga faslin damiirka haddii la fasliyo lira hin maa qaamat oo haddii faacilkii laga fasliyo oo ilaa ana ilaa hiya la yiraahdo waxaa weeyaa mas'alo kale noqonaysa marka hal xaala taas weeyaan hadii faacilkii ou noqdo hal xaala taas weeyaan haddii faacilkii ou noqdo damiir mustatir ah waxa weeyaan in ficilki taa taaniis la geliya waajib waay oo waxa weeyaan wuxuu u laabanayaa muanath la hore loo soo sheegay asna damiiru noqday taadi in la geliya waajib waay aw mufhimin ficla mufhimin ficla faacilin mufhimin faacil ficilkiisa you la xiriirsada ficligii asoo mufhimin fahamsiinaya daata xirin mid farji u saaxib uu fahamsiinaya xaalada labaad waay in kaana alfaacilu muanathan xaqiiqiya taaniih xaqiiqiya taaniih waxaa la jeedaa maa lahu farjun muanathka xaqiiqiga kaas waay kan majaaziga laleeyahayne waxa weeyaan hadda waxaad itaa haadihi yadun aada leedahay yad yad muanath waa laleeyahy muanath waxaa loo leeyahay bimacnaha lafdigay muanath ka tahay laakiin yad dakar iyo midna ma ah asamaau alardu kulaha muanathaat waay haadihi الsamaau saxwun aada leedahay ee haada الsamaau dhihi maysa mudakar ma ah ashamsu muanath majaaziya taaniith weeyaan marka haddii faacilki damiir ma noqonin laakiin faacil daahir ah oo muanath oo xaqiiqiyu taaniith ah waxaad leedahay qaalat hindun aada leedahay waajib waa tadas in la geliyo maadaama faacilki ou muanath xaqiiqiya taaniith ou yahay taadi in la geliya waajib waa labadaas xaalo waa laba in faacilkii ficilkii ta in la geliya waajib waa inta ka soo hartay in la geliyo waa banaan tahay in laga gooyana waa banaan tahay mathalan waxaad dhihi kartaa طalacat الshamsu طalaca الshamsu waa dhihi kartaa liannahu faacilkii wuxuu noqday muanath majaaziya taaniith damiir ma ah maanta iyadaa faacil noqotay qad jaaatkum bayinatu min rabbikum qad jaa'akum bayinatu min rabbikum labadiba waa ku soo arooreen tadi waa la goy marne marna waa la geliye taa waxay daliil u tahay bayinaat iyo bayina waa muanath majaaziyu taaniith weeyaan marka intaas waxay tahay mithaal ahaan maxaan ku iraahdaa faacilkii tacdi in la geliyo marka in laga gooyo ay banaan tahay waa kana waqad yubiixu lfaslu tarka taa'i fi naxwi ata alqaadiya bint lwaaqifi waqad yubiixu inuu baneeya la arkaa alfaslu kala geynta ficilka iyo faacilka la kala geeyo tarka taa'i taadi in laga taga inuu baneeyo fii naxwi qowlika ata alqaadiya qaadiga waxaa u yimid bint lwaaqifi ninkii wax waqfay gabadhiisi fiiri markaan meeshii ta in la geliya ay waajibka ahayd hadii ficilkii faacilki lakala saaro ta in la geliya waajibka ahayd in las inay banaanaataa dhici karto in laga taga buu ku leeyahy ayib fiiri marka waxaa leedahay waqad yubiixu inuu baneeyaa la arkaa alfaslu kala geynta bayna alficli waalfaacili lakala geeyo tarka taai ta-dii aan lahayn waa laazim aan lahayn in laga tagaa dhici karto waa yar tahay laakiin fiir qad uu ka cabiro ficil mudaaric gasha fii naxwi qowlika ata alqaadiya waxaa u yimid bintu lwaaqifi binti hadda muanath xaqiiqii taaniih waa gabar weeyaan laakiin lamaa fusila bayna alficli waalfaacili bimafcuuli lficli loo kala fasliyey yaa banaayaa banaanaatay ina tiraah ata alqaadiya bintu lwaaqifi atati lqaadiya labada waa banaanta laakiin waxaa fiican tadi in sideeda lagu sugo oo atat ilqaadiya bintulwaaqif la yiraahdo laakiin ataana way iska banaan tahay way banaan tahay markii lagu yiraahdo waxa weeyaan waa yar tahay waay marka qaama alyowma hindun aada dhihi kartaa laakiin sida wanaagsan qaarna ay waajibinayaan waxa weeyaan tadi in la geliyo oo atat ilqaadiya in la yiraahdaa wanaagsan waa hal xaalo kale wa wاlxadfu mac faslin bilaa fudila kamaa zakaa ilaa fataatu bni اlcalaa wاlxadfu ta'di oo la gooyo fudila waa la fadilay mac faslin kala geynta markii ay la jirto biilaa lagu kala geey mithaalkeeda ka qowlika maa zakaa ma tahirsanaanin ilaa fataatu bni اlcalaa ninka cala la yidhaahdo wiilkiisa gabadhiisa maahine ama ibn اlcalaa ninka la yidhaahdo ina in in in inanka oo ina calaa ah gabadhiisu fiiri marka wuxuu ku leeyahay hadda waxaan soo nidhi haddii lakala geeyo ficilkii taada in la geliye waajibka ay ahayd iyo faacilkiisa lakala geeyo waxaa taada in laga taga waa banaan tahay si yar laakiin in la sugaaf banaan meeshaana wuxuu ku leeyahay maye haddii markaa xaalo kale haddii wax kala geey ilaa ay tahay tadi in la gooyaa fiican qaar oo naxwiyiinta kamidana waaba waajibinaya maba banaanabo ta-daas in la suga ma banaano yay leeyihiin waalxadfu ta-di goynteeda mac faslin kala geynta macigeeda biilaa lagu kala geeyo fudila xadafkaas waa la fadilo cala alihbaat a ah laga fidilay mithaalkeeda waxaa kamid ah, kamaa zakaa ma tahirsanaanin ilaa fataatu bn calaa ibn cala gabadhiisa maahin fiiri zakaa waxaa layihi waa tadi waa laga daay kamaa ma dhihin maa zakat ilaa fataatu bn calaa oo waxaa laleeyahay sida hadda musanifka oo laga fahmay hadalkiisa labada waa banaan yihiin laakiin tadi in laga tago zakaa la yihaahdaa fiican maa xarfu nafyin zakaa ficil maadi mabniyun calى fatxa muqadara calى alalifi litacaduri ilaa adaatu istithnaa mulgaatun laa camala laha fataatu faacil zakaa mustathnaha markiu mufaraq yahay waa kuu imaan doonaa markii mustathnaa minhu la gooyo ou hadana ou muujabna ahayn waxa waye ilaa wujuuduha ka cadamiha marka waxaana banaan uu ku leeyahay taadi in la sugo oo kamaa zakat ilaa fataatu bn alcalaa in la yidhaahdo musanifka hadda hadalkiis saas waay taada in la gooyo haba wanaagsanaatee laakiin in la sugana waa banaan tahay tafdiil waay laakiin qowlka aladii calayhi اlaktharuun annahu laa yajuuzu ithbaatu taai fi hadi اlxaala ila fi daruurati الshicri oo marka maxaa sababtaa lagu leeyahay waxa weeyaan liana almustathnaa minhu a meesha ku qadaran waana mudakar oo macnihii waxay ka dhigan tahay maa zakaa axadu ilaa fataatu bni lcalaa ay ka dhigan tahay lannahu waxa weeyaan ilaada maa bacdigeedi waxay tataطalab an yakuuna hunaaka mustathnan minhu kaasna meesha uu ku qadaran yahay marka haddii la qadara mudakar soo baxaa maadaama midka xaqiiqada faacilka meesha ku jira mudakar xaqiiqi ou yahay taadii in laga deeyaa banaan saasay istinaha u gaar yeeleen oo asalkeedi waxay ahayd maa zakaa axadun ilaa fataatu bni alcala ilaa fataata bni alcala labada waa banaan tahay haddii mustathnaa hadii la sheego khabarkiina uu eh, maxaa kalaamkana uu yahay manfi ou yahay ou saalib yahay labaa ku banaan ma bacda ilaa itbaac iyo nasb al istithnaa labada waa ku banaan yihiin waa noo imaa doonta marka waxaad ogaatay hadii lagu kala geeyo faacilkii muanathka xaqiiqiga ahay iyo ficilkiisa ilaa lagu kala geeya cinda aljumhuuri yajibu xadfu taa liana almustathnaa minhu wahwa alfaacilu alxaqiiqi maxduuf cinda bni maalik waman qaala biqowlihi yajuuzu اlithnaani walxadfu awlaa intaas keli a weeyaan ayib marka oo waxaad leedahay markaas maa qaama ilaa hindun wamaa طalaca ila الshamsu wamaa qara'a ilaa faatimatu sidaasaad leedahay laakiin ithbaatkii maxaa u mithaala markaan waxaa la yihi qowl الshaaciri oo wuxuu yihi wmaa baqiyat ila duluucu اljaraashicu طawa الnaxru wاlأjraazu ma fi guruudiha wmaa baqiyat ila duluucu ila duluucu aljaraashicu marka waxaa laleeyahay qowluhu ou yihi tawa naxru naxzu dheh hashi erdi eritaankii la eryay iyo wاlaxraazu socodyaalkeedii wuxuu duubay maa fii guruudihaa caynteeda wixii ku sugan xeraga oo caloosha looga xirayo wamaa baqiyat ma baaqi noqonin ila duluucu macnaha feerihi mooye aljaraashicu macnaa ee ayagana caatada oo ka dhamaadeen raashinka ay ka dhamaadeen yani almuntafikh aljuruuc aljaraashicu macnaha duluuc almuntafikha marka fiiri wamaa baqiyat ila duluucu ayadoo ay duluuci ay tahay muanath wa fusila minha min alficli biila uthbitat ita markaasaa layihi wamaa baqiyat ila duluucu aljaraashicu qowlkaas hadda shicirkaasaa lagu hayaa baa laleeyahay ayib taa marka waxaan ka ogaanay aan kuu dhamaystiro marka hore aan dhamaystiro wاlxadfu qad yaأtii bilaa fasli wmac damiiri di lmajaazi fi shicri waqac wاlxadfu xadafkii qad yaأtii xadfu xadfu taai taأniith qad yaأtii inuu yimaadaa la arkaa bilaa faslin aydoon la kala geynin wa waqaca waaba dhacay buu leeyahay fii shicrin maca damiiri dilmajaazi midkii muanathkii majaaizyu tanii tahay damiirkiisii waaba la helayba ayib wuxuu leeyahay musanifka hadda waxaan soo niri haddii faacilkii muanath xaqiiqi uu yahay ama damiir mustatir ou noqdo ficilka taa u taaniih in la geelayaa waa waajib ilaa fi xaala in ficilka iyo faacilkiisa lakala geeyo haddii bgayri ilaa lagu kala geeyo labada waa banaan yihin alihbaatu awlaa haddii biilaa lagu kala geeyo alihbaatu e, alxadfu awlaa walihbaatu qaliil aw anahu daruura markaasuu wuxuu ku yiri walxadfu taa u in la xadfo qad yaatii inuu yimaado la arkaa bilaa faslin ayadoon lakala dhexgelin inuu yimaado oo meeshii ahayd oo aan lahayn qaalat hindun in qaala hindun layska yidhaaha la arkaa waxa weeyaan waa waa waa yar tahay xataa qaala ibnu hishaam ibnu hishaam alansaari wuxuu iri saaxibu awdax almasaalik waaba shaad wax jira ma ah in la yidhaha qaala fulanatu in la yidhaahdo wuxuu leeyahay radii-un laa yuqaasu wax aada u foolxun weeyaan marka musanifka hadda wuxuu leeyahy wax baad ka tagtay aan lagu dhihin uu meesha u yiri maayne maxda la sheega ma ah wاlxadfu ay xadfu taai taaniih qad yaatii inuu yimaadaa la arkaa bilaa faslin oo la yidhahdo qaala fulaanatu qaala hindun in la yidhaahdo meeshii hadda waa waajib ou yiri yaa laga yaabaa marka qaarkeed inay dad sidaa yidhaahdaan macnaheedii banaasha ka tusimaysa daruuro waaye ama waxa weyaan shaad laa yuqaasu calayhi sidaasay noqona ayib wa mac damiiri di lmajaazi fii shicrin waqac mas'alo kale waa wuxuu ku leeyahay wa waqaca hadafki waa dhacay fii shicrin shicir gudaheeda ina taadi la xadfa waa dhacday maca damiiri dilmajaazi muanathkii majaaska u saaxiibkahay damiirkiisi markaanu niriyey haddii faacilka uu hormaro oo la yidhaahdo hindun qaalat ashamsu alacat waxaan ihi waajibkay ka mid tahay liannu faacilka damiiruu noqday walow midka uu laabanayaba muanath majaaziya taaniid haba noqdee in faacilkii ficilka ta in la geliyaa waajib ah markaasaa wuxuu leeyahy waxaaba la arkay iyadoo faacilkii ou noqday damiir muanath majaaziye taaniith u laabanayo ka horee ficilkii yaaba la arki tada idoo laga tagay shiciraana lagu arkay buu leeyahy wax nahri ma ah markaasuu wuxuu leeyahay miithaalkeedii ka qowli shaaciri falaa musnatun wadaqat wadqahaa walaa ardun abqala ibqaalahaa buu yiri shaacirki falaa musnatun saxaabad ma jirto wadaqad wadqahaa macnaha dhibacdaasoo kale dhibacdaasoo kale dhibcisay wadqiga waxaa la yidhaahdaa waxa weya roobka dhibacdiisa fatara lwadqa yakhruju min khilaalihi ou ilaah yiri walaa arda walaa arduna lama arkin abqala ibqaalaha abqalat a la rabay fiiri ardun waa muanath majaaziyu taaniith faacilkii marka wuxuu noqday abqala faacilkeeda damiir mustatir jawaazan taqdiru hiya macnaheedu marka waxaa laga rabay walaa ardun abqalat hiya ibqaalaha macnaha abqalat waxaa weyaan khadarawaadka dhulka dooga soo bixiya ayaa la yihahdaa buquul buquul waxaa la yidhaahdaa dhulka doogiisa gaas ahaan kuwooda la cuno sidii bagalka iyo wixii lamid ah ayaa la yidhaahdaa ayib marka taas waxay daliil u tahay buu leeyay marka qaarkeed lidaruurati shicri inuu dhici karto marka intii hore aan ku soo koobo haddii ficilkii faacilkiisa muanath xaqiiqi ou noqdo oon la kala geynin sawaan taqadama ou taahara waxa weeyaan waajib in ficilkii taa taaniis la geliyo hindun qaamat liraa faacilkii damiir mustatir oo muanath xaqiiqi majaazi taanii u laabanay ama ayadi faacilba ha noqoto qaamad hindun hala yidhaahdo faacilkii ism daahir oo muanad xaqiiq u noqda taadi in la geliya waajib wa waxaa lamid ah eh, haddii damiir faacilka u noqdo wuxuu laabanaya majaaziyu taaniita u yahay oo la yidhah ashamsu طalacat haddii la yidhahdo alardu abqalat haddii la yihahdo tacdi in la geli waajiba lannahu faacilka damiir musatir u noqona muanath oo u laabana walow majaazi tanith haba ahaade labadaas waa waajib haddii ficilki faacilkiisi ou noqdo muanath majaaziya taaniith labadiba waa banaan tahay oo qad jaaatkum bayinatun iyo qad jaakum bayinatun waa banaan tahay ilaahay wuxuu iri wajumica ashamsu wاlqamar shamsu waa muanath ficilkii ta lama gelinin wa jumicat shamsu lama dhih qamarka waa mudakar ilaahay wuxuu iri waqaala niswatu fi lmadiinati imra'aة اlcaziizi asoo qisadii yani xikaayatan can qisati nabiy llaahi muusa nabiy llaahi yuusuf aan dhaha waqaala niswatun wa qaalat niswatun na waa banaan tahay waa imaan doontaa intaasoo dhan marka intaas maskaxda kusii hayso hadda qeyb kaloo musanifka galaya markaasuu uri wataau mac jamcin siwa saalimi min mudakarin kataa'i mac xdalabin wاlxadfa fi nicma alfataa tustaxsanu liana qasda اljinsi fiihi bayinu wataau tadii oo mac jamcin jamc la jirta jamcii siwa saalimi midka nabadgalay waxaan ka ahayn oo min mudakarin ah ka taa'ibay la xugum tahay oo maca ixda labini labinti midkeeda la joogto markaan qaacida guudu ku siinaya wuxuu ku yiri ta kasta wixii kasoo haray jamcu mudakari saalim wixii kasoo haray intiin kaaga soo sheekay kasoo dhaaf intaas laguma noqonay laakiin tatii tahniyada gelaysay tadii jamcu taksiir galaysay tadii jamcu muanathi saalim galaysay tadii jamcu mudakar saalim galaysaa laga hadla hadda mufradan kasoo hadalnay markaasuu wuxuu ku yiri ficilka faacilkiisa muanath hadduu yahay ficilka faacilkiisa hadduu tathniye yahay ama jamcu taksiir ou yahay ama jamcu muanath saalim ou yahay in tadi la geliyana waa banaan tahay in laga gooyana waa banaan tahay jamcu lmudakari saalim kali ah yaan ficilki ta la geli karin fiiri marka ficilki faacilkiisa oo muanahe qaamat ilhindaani aa tiri alhindaani waa muanath xaqiiqiyo taaniith waa tathniyo waxaa kuu banaan inaad qaamat ilhindaani qaama alhindaani ina tiraa waa kuu banaan tahay oo waxay lamid tahay mufradka allabin dhoobayaal waay mufradkeeda labina waay labina mufradkeeda maxaa waaye waa muanath majaaziya taaniith siday kugu banaaneed kusirat ilabinatu dhoobadii waa la jibi ama kusira labinatu ina tiraahdo maadaama faacilki daahir muanath majaazi taaniith ou yahay qad jaaakum bayinatun iyay lamid tahaye labasay ugu banaaneed yaa faacilka tathniyada oo muanathka iyo jamcu lmuanath saalim iyo jamcu taksiir intaba ay ku banaayiin tadi in la geliya in laga soo tago oo marka maxaad leedahay qaamat ilhindaani qaama alhindaani qaamat ilhindaatu qaama alhindaatu aada leedahay qaama rijaalu qaamat اrijaalu labada waa banaan tahay kadabat qowmu nuuxin fiiri kadabat qowmkiio waa jamac oo waxaa weeyaan oo eh, oo tagsiir ah ama ismi jinsi dheh marka fiiri tadi waa la geliyey almuhim wixii jamcu mudakari saalimka soo haray hadayna mufrad ahaen tadii taniidka ficilki in loo geliyo waa banaanta in laga daano waa banaanta jamcu mudakari saalim qaama zayduna laakiin qaamat zayduna ma dhehaysid ta ma la gelinay marka macnahaas u fiirso wataau tadii oo maca jamcin jamac la jirto jamacoo siwa saalimi saalimka ka haray oo min mudakarin mudakar ah ka taaibay lamid tahay maaxida labini labin mufradkeeda tadeedii xugumkeeda ay leeyihin allabin waa jamac dhoobayaal waa mufradkeedii labina waay labina maxaa banaaneed muanath majaaziyu taaniith waay yajuusu idkhaalu taai wa xadfuhu oo aad tiraahdeed kusirat labinatu ama kusira labinatu aada leedahay marka hadda jamacu ka hadlay aniga tathniyan soo dhexgeliyey bal tahniyada hanoo dambayso waxa weeyaan jamci markaan mudakr saalim madka reed maxaa soo haray jamcu mudakr saalim haddaad bixisid waxaa soo haray jamcu muanathi saalim iyo jamcu taksiir labadaas tadi in la geliyo in laga daayo waa banaan tahay qaamat rijaalu qaama rijaalu qaamat ilhindaatu qaama alhindaatu labadaas waa sidaas jamca hadda lagu ekeeyey muanathkii tathniyadii xugumkeedii waxaa muuqato musanifka haduu ka aamusay waxaa muuqata muanathka in xugumkeeda ka xukmi lmufrad inay tahay wa ilaa maa sakata almusanifu canha marka waxaa muuqato tathniyada inay xugun mufradka ay tahay oo la leeyahay qaamat اlhindaani oo qaama alhindaani inayna banaanayn lisukuuti اlmusanifi canha masaladaas ku laabashay u rabtaa muanathka haddii uu tathniya noqdo xugumkiisa ka aamusida uu ka aamusay ina mufradka ay la xugum tahay bay u dhow dahay waan soo fiiri doona insha allahu tacaala markaasuu iri wاlxadfa fi nicma اlfataa tustaxsanuu liana qasda اljinsi fiihi bayinuu waاstaxsanuu way wanaagsadeen way wada macnaha way wanaagsadeen alxadfa xadafkii bay wanaagsadeen oo in taأdi la gooyo fii naxwi qowlika nicma alfataatu a tiri in nicmat اlfataatu layihah waxay ka wanaagsanaaden ka fiicneeyeen oo yihahde waa ka fiican tahay in la yihah nicma alfataatu adi la gooy maxaa yeelay lianna qasda aljinsi jinsiga in loo qasdo fii fi lmithaali lmadkuuri bayinun mid iska cad weeyaan markaasuu wuxuu ku leeyahay qeybta ugu danbeyso haddii ficilkii faacilkiisi ou noqdo ficil jaamide ka nicma iyo wa bisa intaadi la sugana waa bannaan tahay in laga gooyona waa bannaan tahay laakiin waxaa ka fiican in la gooyo sababta keentayne alfataatudaas hal qof keligeed lagalama jeeday jinsi lfataada oo dhamaa lagala jeeda lidaliil waxaad leedahay nicma alfataatu hindun gabdhaha waxaa ugu wanaagsan hindi marka alfataat jinsi lbanaad oo dhanaa loo jeedaa oo bimathaabati jamci tagsiir oo kale uu isticmaalaya ismuljinsi waxa weeyaan wuxuu kamid yahay waxyaalaha tada in la geliyo iyo in laga daayo ay banaan tahay intaasay ay ku banaan tahay oo macnaha waxaa la yidhaahdaa taa u taaniith inta in eh, la geliya ay banaan tahay in laga gooyo waxaa kamid ah baa laleeyahay jamc ismuljinsi asiga tadi in la geliyo iyo in laga gooyo intaba waa banaan tahay marka khulaasadii waxa waaye ismuljamci ta in la geliyo in laga gooyo oo kadabat qowmun iyo kadaba qowmun intaba waa banaan tahay ka luqa ahaanan ujeeda ismu ljinsi اljamci waa lamid qaalat ruum ina tirahdid iyo qaala ruum ina tirahdid intaba waa ku banaan tahay jamcu taksiir labadii waa banaan tahay oo ina tirahdid jaaءat الrijaalu iyo jaaءa الrijaalu الzuyuud raabica waxa weeyaan jamcu tagsiir oo limuanath asiga way ku banaan tahay ayib midka kale jamcu lmuanath saalim labadi way ku banaan tahay alhindaatu iyo almuminaatu ta in loo geliya in laga taga intaba waa banaan tahay marka tahniyadii hadda meelahaas kuma ayna sheegin badanaa waxay u dhow tahay in ay lamid tahay maxaan ku irahdaa mufradkeedii laakiin jamcu muanathi saalim hadda fiiri yaa ayuha nabiyu yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaa'akum almu'minaatu fiiri ama idaa jaaaka almu'minaatu yubaayicnaka idaa jaaaka almu'minaatu fiiri jaaadka lama dhihin tadi lama gelinin walow mumkin la dhihi karo waxaa keenay fasliga oo kaafka lagu kala fasliye marka wastaxsanuu waxay wanaagsadeen alxadfa in taadi la gooyo fii nicma alfataatu fii naxwi qowlika nicma alfataatu aatiri waxaanay sababta ay taas ku wanaagsan tahay waxaa weeyaan lianna qasda aljinsi jinsiga in loola jeedo oo alfataadkaas hadeertaan aysan gabar keligeed ahayn jinsi banaad lagala jeedo fiihi fi lmithaal madkuur bayin waa cadyahay intaas waxaa weeyaan taa u taaniith iyo xugumka ficilkeeda walidaalika ninka marku uu e, luqada ku cusub tahay e, waxa waaye muanath iyo mudakarka kalama saari karo lisacuubatiha weliba dumar in lala khitaabo ma sahlano waxa waaye tadribiina anti hal taqra'ina inaad tiraahdi wax sahlan ma ah taqra' aad hore soo boodaysaa sidii mudakerka loola loogu dhawaaqay ayib aan u laabana markaan dad baa waxay ku ishkaaliyeen aamantu biاladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin aamanat bihi banuu israa'iila waxay u eg tahay jamcu lmudakar saalim oo ficilkiisa taa u taaniih la geliyey aamanat bihi banuu israa'iila laakiin ninkii oo aada u xasuusto waxaan hore usoo sheegnay taa u taaniidka waxay meeshan u gashay banuudaas jamcu mudakar saalim ma ah laakiin mulxaq biljamci mudakar saalim waa lidaliil ibnun ay ahayd ibnun hadday ahayd markii la jamciyey alifkiyaa la gooy bacdii reebneed waa la kordhigay tagsiiraa galay marka jamcu tagsiir waa jaa calaa suurati eesh jamc mudakar saalim marka ta'daas in la geliyo sidii jaaءat الrijaal way lamid tahay wاlaslu fi اlfaacili an yatasila wاlaslu fi اlmafcuuli an yanfasila wاlaslu fi اlfaacili faacilka waxaa uu asal ah an yatasila ficilkiisa inuu la xariirsado wاlaslu fi اlmafcuuli mafcuulkana waxaa uu asale an yanfasila ficilkiisi inuu ka ka faslismo oo faacilka uu dhexeeyo oo waxaad leedahay daraba muxamadu caliyan marka fiiri faacilkii baa soo horeey mafcuulkii hadimaayo saasaa asal ayib waxaad dhihi kartaa waxaa kamid i ah qowl llahi tacaala wawaritha sulaymaanu daawuuda fiiri iyadoo sidii sariixa ku timid waay wawaritha sulaymaanu daawuuda waritha ficilkii waa sulaymaanu faacilkii waa daawuuda mafcuulkii waa saasaa asal eh marka wa waritha sulaymaanu daawuuda iyadoo ku timid waa marka walaslu fi lfaacili an yatasila walaslu fi lmafcuuli an yanfasila waqad yujaau ina lala yimaadaa dhici karto faacilkii bikhilaafi اlasli asalkii mid khilaafsan bikhilaafi اlasli an yataqadama اlmafcuulu calى اlfaacili ima jawaaza wa ima wujuuban a iskula jirto wqad yujaau in lala yimaado faacilkii ama faacilkii bikhilaafi اlasli lala yimaado meeshuu faacilkii kasoo hormari lahay mafcuulkii u faacilka kasoo hormaro midna waa jaa-is midna waa wujuub ayadoo jaa waxaa ka mid a eh, walaqad jaaa aala fircawna nuduru jaaa daraba camran caliyun aada leedahay ilan faacilkii ciraabta lagu garanaya midka dambe inuu yahay caliyan mafcuulu bihi waay walaqad jaaa waxaa u yimid aala fircawna annuduru aa u timid digniyaashii digniinayaashi annuduru faacilkii waa muakhar aala fircawnana mafcuulkii oo muqadam ah waa banaan tahay asalkeedi saas waay kow waa jawaas waay marna way waajibtaa an yataqadama almafcuulu cala alfaacili fii suuratayni waa maxay waxa weeyaan hadda waxaan sheegnay jawaaski maruu mafcuulki inuu soo hormara ay waajib tahay weeyaan an yatasila biاlfaacili damiiru yarjicu ila اlmafcuul faacilkii baaba damiir ku jira damiirkiina wuxuu u laabanaa mafcuulkii marka in mafcuulkii lasoo hormariyo waajib wa haddii faacilkii oo damiir wato lasoo hormariyo damiirkaas wuxuu noqonayaa inuu u laabto wax ka dambeeya lafdan wa rutbatan waxaa lagu mithaalay qowl fiili rabuhu in la dibdhiga maanta waajib waay haddii lasoo hormari lahay damiirka rabuhu ku jiro waxay noqon lahayd mafcuulu bihi mutaahirun lafdan wa rutbatan inay u laabato laakiin hadda waxaa laleeyahay rabuhu damiirkaas wuxuu u laabtay mafcuulu bihi wa in kaana mutaakhirun rutbatan laakinahu mutaqadimu lafdan xaaliyan hal xaalo xaalada kale waxaa lamid e eh, inuu faacilkii maxsuur noqdo inamaa yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaau inamaa yaksha allaha ilaahay waxaa ka cabsada min cibaadihi alculamaau faqada ka cabsadaan yani cabsida xaqiiqiga laga hadlay fiiri faacilki maxsuur inamaa waxaa la yihahdaa almaxsuuru biinamaa kalaamka waa ugu dambeysaa ilaadina waa lamid labadaas xaalo faacilki mafcuulki in lasoo hormariyo faacilka laga soo hormariyaa waajibe laba xaalana aslna waa banaan tahan taqdiimu lmafcuuli cala alfaacili laba xaalana waxaa waajibe taqdiimu lfaacili cala almafcuul oo asalka in lagu keena waajib waay goormay waajibaysaa an yukhsha labsu siduu musanifka noo sheegi doono ka daraba muusa ciisa waxaa waajiba faacilka in lasoo hormariy lannu muusa ciisa mid faacil lama yaqaano marka midkii horeeya waa inuu faacil noqda waxaa lamid eh markuu mafcuulkii maxsuur biinamaa ou noqdo inamaa daraba caliyun camran aa tiri inamaa daraba caliyun wuxuu garaacay camran oo keligiis cid kale ma garaacin dadka dadkaas dhamuu garaaca laleeyahy waa been aw biilaana waa lamid marka hadda waxaan kuu sheegay markii inuu faacilka mafcuulka inuu soo hormara ay tahay laba xaalo ah iyo faacilki inuu soo hormaro asalkiisa lagu keeno laba xaala iyo iyo jawaas inta kale inay bannaan yihiin markaasuu wuri intaas oo dhan waqad yujaau bikhilaafi اlasli waqad yaji lmafcuulu mafcuulki inuu yimaadaaba la arkaa qabla alficli ficilka ka hor inuu yimaado iyadana waxaa iskula jirto jawaasan wa wujuuban intaba waa iskula jirta ayadoo jawaasan ah waxaad dhihi kartaa zaydan daraba caliyun zayd waxaa garaacay cali inay tidhahdo waa banaan tahay fa fariiqan kadabtum wa fariiqan taqtuluuna fa fariiqan mafcuulu bihi muqadam kadabtum ficil faacil ficilkan kadabtum waxaa weyaan fariiqan ee mafcuulkiisa ah waa waa banaan tahay haddayna ishkaaliyad jirin yajuusu taqadumu اlmafcuuli cala alficli wa faacilihi oo aayaddaas aan kuu sheegaa qeybka marna waxa weeyaan waxaa waajib ah in mafcuulkiiba la hormariyo a waajib ah oo waxaa ka mid ah leeyahay an yakuuna almafcuulu mima lahu sadru mima lahu sadaara mafcuulkiyaaba iskale waxyaalaha in la hormariyo ay waajib tahay oo waxaa ka mid ah fa aya aayaati illaahi tunkiruuna tunkiruuna ficlii faacilkaas mafcuulkeeda aya waay in la hormarin waa waajib liannahu istifhaam in lasoo dib mariyo ma banaano oo lama dhihi karo carabi ahaanan ka hadlayaaye tunkiruuna ay aayaat illahi lama dhihi karo lianna asmaa alistifhaam laa yacmalu fiiha maa bacdaha maxaan dhihilay maa qablaha aan dhaha qablaha kuma amal falaan ayib waxaa lamid ahaa laleeyahay an yaqaca caamiluhu bacda alfaa'i mafcuulkii waxa ku camalfalayo yaa fa la xiriirtaa waxaa waajiba ah an yataqadama almafcuulu cala alficli w alfaacil ka qowlihi tacaala faama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar fiiri hadirtaan haddii falaa taqhar alyatiima lama dhahayo mafcuulkaas oo alyatiima ah horumarintiisa waajib ah liannahu waxa weeyaan caamilkoo ficilkoo taqra ah yaa bacda alfaa'i dhacay marka yajibu an yataqadama sidaasay leeyihiin allahu aclam sababta hadda loo hormariyey oo falaa taqhar ilyatiima loo diiday waadix ma ah ayib marka eh, labadaas masalana waxa weeyaan mafcuulkii markii la hormarinoo jawaazana iyo asagoo in la hormariya ay waajib tahay asmaau shardi hadduu noqdo naftigeeda waa lamid markaasuu yiri waqad yujaau bikhilaafi اlasli waqad yaji lmafcuulu qabla اlficli wa akhir اlmafcuula buuri mafcuulka dib mari in labsun xudira in labsun shaki haddii xudira laga cabsado aw udmira alfaacilu faacilkii haddii la damiiriyo damiir laga dhigo gayra munxasirin xaal uu yahay midaan la xasrinin labadaas xaala mafcuulki dib u dhig waataan hadda kuu soo hormari wa akhir dib mari almafcuula mafcuulki dib mari in xudira labsun haddii laga cabsado xudira laga cabsado liannahu intaas waxa weeyaan waa shardiya labsun oo isim lama xariiri karto marka ficilkiisa waa lasoo hormarinay in xudira labsun xudira saas waay oo taas waxaa ka mid eh haddii la yidhaahdo daraba muusaa ciisaa haddaad tirahdid kalama baxsano faacilkii markaan waxaa weyaan in haddaan faacilki la hormarinin oo la yiraahdo waa la hormari karaa midkii la rabo waa isku darsoomi lahaayeen fi haadihi alxaala waxaa la yiriyay faacil waa in la hormari labadeeda icraabta hadday kala bixi waayaan waxaan leenahay waa in maxaan ku idhaahdaa faacilka mar kasta u horeey ayib laakiin haddii labsigii wax ka bixinaan la arko akala muusa alkumathra aa tiri ama kimathra labadaba magac oo waxa waaye oo mustawrad ah ijaasna waa la yihahdaa kumathrada waa oo maxaan ku yidhaahdaa qaraha marku soo baxayo oo kale taqriiban ay u eg tahay waa la wada yaqaana hadba ninba magac baa loo yaqaana cambaruudadaa u yaqaana xataa marka fiiri haddaa tiraahdi kumathra iyo musa labada icraab waa isaga mid laakiin waxaa la ogyahay midka faacilka iyo midka mafcuulka waa lakala ogyahay iyadoo icraabtooda aan lakala ogeyn laakiin macno ahana lagu kala ogyahay lianna muusa huwa alaakil walkumathra hiyo alma'kuula marka labadaas labsi laga cabsan maayo faacilka waad hormari kartaa oo akala muusa kumathra waad dhigi kartaa ama akala kumathra muusa faacilka waad dibmari kartaa labadaba waa kuu banaan ayib waa waa markii qaniinti waxaa lamid eh ardacat الsugra اlkubraa ama haddii faacilkii labada hadda sugra iyo kubraa craab ahaan waa ku siman yihiin oo muusa ciisa ay lamid yihiin laakiin qariinaa jirto daa'ima ana alkubraa hiya alatii turdic wالsugra hiya alatii tardac wbitaali waxa weeyaan akalat الsugra may ardacat الsugra alkubraa waa dhihi kartaa oo kubradi inay faacil markastaba tahay waa la ogyahay naagta weyna canugta nuujisay saasay noqona marka taas waxaa waay hadduu labsi jira la yidhi hadduusan labsi jirin oo qariina lafdiya ama qariina macnawiya ay jirto labadooda midii hore waa la samaynaya haddaad tidhaahda daraba ciisa alkariima muusa haddaad tidhaahdid marka inay ciisa mafcuul tahay lafdiga ah sheega waصfiga lagu sifay ayib waxau yihi aw udmira alfaacilu wa akhir اlmafcuula mafcuulkii dib u dhig idaa udmira alfaacilu faacilka hadduu damiir noqdo mafcuulka dib u dhig hayra munxasirin ounan an xasrin la gelin haddii faacilkii uu noqdo damiir darabtu caliyan ay noqotay tadaas waxa weeyaan waa faacil oo damiir ah marka in l in in in faacilka hormariyo waajib waay liannahu haddii mafcuulka soo hormariyo waxay noqonaysaa meel oo lale daraba eh, caliyan ana in la yidhaah ma banaano ilaa idaa kaana damiiru munxasiran oo tira maa daraba caliyan ilaa ana hadduu faacilka u noqdo maxsuur hadduu noqdo waa banaan tahay dib waa loo dhigi karaa mafcuulka waa lasoo hormari karaa laakiin faacilka hadduuba damiir noqdo ousan faacilkaas damiirka ee maxsuura ousan noqonin in faacilka lasoo hormariyo waajib weeyaan waxaa lamid eh haddii mafcuulkii damiir ou noqdo faacilkina isma daahir ou noqdo mafcuulka in lasoo hormariyo adna waajib waay oo waxaad leedahay darabanii caliyun aada leedahay fiiri hadda yadii waxay noqotay mafcuulu bihi muqadam keligeed hadii lama dhahayo daraba caliyun iyaaya lama dhahayo ما دام amkana اlityaanu بضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى منفصل marka midkoodii haday damiir midkood haduu damiir noqdo kii faacil iyo مفعول mafcuulbo in lasoo hormariya واجب إلا محصور inay noqdaan maahan ko hadday labadooda wada damiir noqdaan markaan faacilka in lasoo hormariyaa waajib haddaa tiraahdo ya caliyu darabtanii aan ku iri darabtanii fiiri darabti waa ficilkii tacdina waa faacilkii yadini mafcuul bihi waa labadii damiir ay noqdeen faacilka in lasoo hormariyaa waajib markaasuu wuxuu ku leeyahay wamaa biilaa aw man xasar akhir waqad yasbiqu in qasdun dahar wamaa kii inxasara koobmay biilaa ku koobmay ou biinamaa ku koobmay akhir dibmari haddii kale waa akhir dibmari maa dibmari inxasara koobmay biilaa ma midki ama faacilna noqdo ama mafcuul biilaa ku koobma ou biinamaa waqad yasbiqu inuu hormara la arkaa in qasdun ula jeedada haday muuqato meeshan wuxuu ku leeyahay ficilka maya faacilka iyo mafcuulka haddii midkood maxsuur ou noqdo waxaa waajib ah in midkii maxsuur dib loo dhigo maxsuur in dib loo dhigo inamaa haddii wax lagu xasriyo hadduu faacilka iyo ama mafcuulka inamaa lagu xasriyo khilaafka ma joogo in la dib dibdhiga inay waajib tahay inamaa yakhsha allaaha min cibaadihi اculamaau faacilkii waa hadda maxsuur noqday inamaa lagu xasriya waa la dimari waajib waay haddii mafcuulka inamaa lagu xasriyo inamaa inamaa daraba zaydu caliyan zayd wax kalou garaacay ma jiraan ilaa cali keligiis waxaa layihi ilmahan oo dhan ninkaanaa garaacay markaasaa le inamaa daraba zaydun caliyan cali keli buu garaacay waxa weeyaan kaas hadiiba inamaa wax lagu xasriyo maxsuurka ah khilaaf kama jooga faacil ha noqdo mafcuul ha noqdo dib in loo dhiganayo kan oo maxsuurkeen in lasoo hormaray ay waajibtaa khilaaf kama jooga taas ilaa ayaa laysku haystaa midka lagu xasriyo musanifka wuxuu ku leeyahay ilaa haddii wax lagu xasriyana waa lamid ayadana dib in loo dhigo yaa waajib hadduu faacilki maxsuur ilaa yahay asaa loo dhigaa maa darba caliya ilaa zaydun zayd unbaa keligiis garaacay alaleeyahay maa daraba zaydun ilaa caliyan cali keligiisuu garaacay ilaada wixii ka dambeeya unbaa maxsuurka ah ayadana waa lamid qolaa waxay leeyihiin ilaada waxa lagu xasrinaya aa la kala fiirinaya haddii haddii uu yahay waxa ilaa ku xasrisa maaya mafcuulka in lasoo hormariyo waa banaan tahay asoona ilaa maxsuur ku ah oo faacilkii lidib mariyo qolaa sidaas qabaan saddex xaalo waay musanifku waxuu leeyay midkii ilaa lagu xasriyey dib haloo dhiga ilaa xaalaadna yar oo waqad yasbiqu in qasdun dahartaas waay ayib laakiin haddii uu yahay maxaan ku iraahdaa ilaa haddii wax lagu xasriya ay tahay madaahibtu waa isku khilaafsan yihiin sida musanifka ou sheegay haddii fain kaana almaxsuuru faacila imtanaca taqdiimuhu falaa yajuusu maa daraba ilaa zaydun camran lama dhihi karo ayib wa in kaana almafcuulu mafcuulkia ilaa lagu xasriyay jaaza taqdiimuhu waxaad dhihi kartaa maa daraba ilaa camran zaydun maa daraba ilaa camran camar keligiis wax garaacay zaydun unbaa weeyaan marka waa lasoo hormari karaa qolo kalena waxay leeyihiin asla laa yajuusu taqdiimu lmaxsuuri biilaa faacilan kaana aw mafcuulan waqad yasbiqdaas xataa dadaa diidan khulaasaة اlqowl madhab اlbasriyiina wa huwa madhab اlaqwى ana almaxsuura yajibu taakhiiru faacila kaana aw mafcuula sawaan kaana adaat اlxasri inamaa u ilaa wa qowlkaas qowl meel loo raaci karo waay markaasuu musanif wuxuu iri waqad yasbiqu asigoo maxsuur ah ama faacil ha noqdo ama mafcuul ha noqdee waqad yasbiqu inuu soo hormaraa la arkaa in dahara qasdun ulajeedada hadday muuqato dahara tii hore waa in dahara qasdun see lagu ogaan karaa buu ku leeyahay marka amhilo badan oo hadda musanifka u sheegay haddii qasadka ou muuqdo waa soo hormari karaa markaasuu ashcaartaas ou hadda eh, meesha ku sheegay yaa musanifka uu ilaalinaya markuu leeyahy waqad yasbiqu in qasdun dahar markuu leeyahay marka waxaa kamid e eh, dahar asagoo qasadki muuqado qowl shaaciri falam yadri ila allahu ma hayajat lanaa ashiyata cashiyatan ana diyaari wa shaamuhaa yani hadda ila allaahu cilmiga waxa lagu kooba ilaahay waay falam yadri ma ogaanin ila allaahu maa hayajat lana waxay nagu kicisay cashiyatan goor garab eh aanaau diyaari wa shaamuhaa macnaa saasuu faacilka ugu dhigay hayajat lana ay nagu kicisay aanaau diyaari ay nagu kicisay marka ila allahu iyo maadi oo lakala hormariyo waay markaasuu musanifku wuxuu uri washaaca naxwu khaafa rabahu cumar washada naxu zaana nawruhu shajar washaaca waxaa faafay naxwu qowlika khaafa waxaa ka cabsaday rabahu rabbigiisa cumaru aa ka cabsaday washada waxaa yaraaday oo shaad noqday naxwu qowlika zaana waxaa qurxiya nawruhu ubixiisa ashajara geedkii wuxuu ku leeyahay haddii faacilkii haddii faacilkii haddii mafcuulkii ou damiir la xariirsado damiirkaasoo faacilka u laabanayo yajuusu taqdiimu almafcuuli khaafa rabbahu waxaa ka cabsaday cumar damiirkaas rabbahu ku jira wuxuu u laabanaa cumar marka addamiir yarjicu ilaa maa huwa mutaqadimu rutbatan laakinahu mutaahirun lafdan lianna cumar booskiisa waxay ahayd faacil waa inuu hormaro marka waa la ogolaaday inuu mafcuulkii hormaro oo damiirna uu ku jiro faacilkii u laabanayo marka ma banaana hadda in la yihahdo khaafa cumaru eh, maya khaafa cumar rabahu bay ahayd asalkeedii khaafa cumaru rabahu waa marka rabahudaas haddii la dib mariyo yakuunu damiiru caaidan ilaa maa huwa mutaqadimu lafdan wa rutbatan cumar haddii la hormariyo haddii ladib la dib mariyane wuxuu noqonaa damiirkii caaidun ilaa maa huwa mutaakhiru lafdan cumar hadda waa ku dambeeya lafdi ahaan laakinahu mutaqadimu rutbatan oo cumar booskiisa wuxuu ahay faacil waa inuu ficilka dibkiisa yimaado markaasuu ri washada waxaa shaad noqday naxwu qowlihim zaana waxaa qurxiyey nowruhu ubixiisa ashajaru qurxiyey yani hadda fiiri faacilkii oo nowruhu ah yaa damiir ku jira damiirki wuxuu u laabanaa mafcuulu bihi mafcuulu bihigii marka xagga rutbadana waa dambeeya oo mafcuulka inuu faacilka ka dambeeya asal ah haddana lafdi ahaan waa ku dambeeya shaad waa marka an yarjica damiir ilaa maa huwa mutaakhirun lafdan wa rutbatan wax xun weeyaan oo shaad ahoo aan la ogolayn laakiin ay tahayne waa dhacday oo hadday dhacdi macnaheeda wax banaan lagama dhiganayo sidii reer kuufiyiinta ay qaar kamid ay daliishteen laakiin waxaa laleeyahay waa wax shaad ah, laa yuqaasu caleyh shaad miisaalkiis waxawa yuxfad walaa yuqaasu caleyh meeshuu ku soo arooray lama dhaafinayo laakiin qaacida yubna calayha hayruha laga dhigi maayo wa mima warada min dalika qowl shaaciri lamaa ra'aa taalibuuhu muscaban duciruu wa kaada low saacada almaqduuru lamaa ra'aa marku ay arkeen daalibuuhu muscab kuwa dalbay muscaban ay arkeen duciruu waa la argagexgeliyey wa kaada wuxuu ku sigtay muscab yantasiru inuu gargaarsado low saacad almaqduuru asagoo keligiis inuu ka guulaysto ku sigtay fiiri marka lamaa ra'aa daalibuuhu damiirkaas daalibuuhu oo faacilka ku jira muscaban ka dambeey u laabana mafcuulu bihi ah wa maca daalika shiciraga carabta tiri waay waxaa kamid a ah buu yiri ibnu caqiil mithaalka uu soo qaatay ka saaxilmuhu dhalxilmi ahwaaba sudadin waraqaa nadaahu dannadaan fii dura lmajdi kasaa xilmuhu dulqaadkiisa wuxuu marasheeyey dhalxilmi xilmiga midka u ahwaaba sududin sayidnimo dharyaalkooda u kasaa xilmuhu damiirkaas xilmuhu ku jiro faacilka ku jiro yaa dal xilmi oo mafcuulu bihi ayuu u laabanaya waraqaa nadaahu asligii soo celiyey deeqiisa wuxuu u sara maraysiiyey dan nadaa midka macnaha gargaarka oo saaxiibka eh fii dura lmajdi sharafka meesha ugu saraysuu gaarsi nadaahu faacil waay mafcuulkiio damiirka nadaahu ku jirana daadii u laabana ka dambe waxaa lamid eh, walow ana majdan akhlada dahra waaxida min annaasi abqaa majduhu dahra mucima u yiri walow ana majdan wuxuu leeya sharaf akhlada dahra waaxidan hadduu zamanka sharaf haday qof waari lahayd oo min annaasi kamid e eh, abqaa majduhu majdigiisa wuxuu baaqi yeeli lahay addahra ebedkiis wuxuu baaqi yeeli lahay mucima ninka la yiraahdo haddii qof wanaag uu sameeyey ay sabab u noqon laheed inuu baaqi noqonayo ninka mucam la mucim la yiraahdo majdigiisaa baaqiyeel weligiisoo baaqi ma dhimanahayn marka fiiri abqa majduhu damiirkaas faacilka ku jiro wuxuu u laabanaa muciman oo mafcuulu bihi u laabanaa ayib waxau yihi haddana waxaa lamid e eh, jazaa rabuhu canii cadiya bna xaatimin jazaa alkilaabi alwaaciyaati waqad facal jazaa rabbuhu rabbigiisa ha igaga jazeeyo canii aniga cadiya bna xaatim ninka cadiye bna xaatim layihahdo wuxuu igu sameeyey ilaahay abaalmarintiisa allahaa siiyo jazaa alkilaabi alwaaciyaati eeyaha oo qaylinaya sida abaalmarintoodoo kale ilaahay ha ku dhufto waqad facala ilaahay waaba ku fale maxaanbugu habaara buu le waaba ku dhacdi wixiin ku habaaray ayib cadi bni xaatim nin kariim oo ah waxaa hadda ninkan ku haystaanan garanayn ayib waxaa lamid ah buu leeyay jazaa banuuhu abalghiilaani can kibarin wa xusni ficlin kamaa yujzaa sinimaaru jazaa banuuhu wiilashiisa waxay ku abaalmariyeen abal abalkhaylaani ninka la yidhaahdo can kibarin bacda kibarin markuu duqoobay kadib iyo wa xusni ficlin bacda xusni ficlin wanaag uu sameeyey kadib kamaa yujzaa sinimaaru ninkii sinimaar ahay sida lagu la marsiiyey sinimaar waxaa la yidhi nin baa wuxuu ahay oo muhandis ah oo saraha dhiso markaa nin baa u yeertay wuxuu ri waxaan rabaa sar oo wax lamid ahoo kale ay jira inaad ii dhiste markaasuu sar aad u cajiib badan oo u dhisay markaasuu yihi nakeen koraan aadaynah ninkiiba marka lacagtii lasii rabay sartii isoo tusaala markaas dabaqyaalkia la marsii dolka koro markuu aaday sartii baa ninkaan cajab gelisay markaasuu yihi wallahi sartaanoo kale sar lamid ah inaan la helina ila fiican weligay dadka aan ka socnaado laakiin ninkaa intuu nool yahay khatartaas igama baxsanayso waxaa dhici karta nin intuu u yeerto tanoo kale u dhisa ama tuka fiican saanba loo helin markaasuu sarti korkeeda kasoo tuuray ninkii meeshuu ka dhintay marka wuxuu doonaya anlaa yashrakahu fiiha hayruhu marka ninkan kulaa wiilashiisi waxay ku abaalmariyeen abaalmarintaasoo kale markuu soo kori uu soo tarbiyey ou si fiican u barbaariyey markaasuu haddana waa markuu noqda inay dayaceen buuri marka jazaa banuuhu hadda fiiri banuuhu damiirkaas faacilka ku jiro abalkhaylaani buu ku laabanayaa oo mafcuulkii ah maca daalika waa soo aroortay bimacnaa waa soo aroortay laakinahu qaliil wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin